الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب لكنه والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنه أما بعد فهذا هو الدرس الثاني من الكتاب الرابع من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وهو منحة المغيث في تهذيب شرف أصحاب الحديث waxaynu joognay baabkii ahaa wasiyaة الnabiyi slى اllah عalayh waslm biikraami asxaabi اlxadiid nebigu inuu ku dardaarmay in la karaameeyo dadka xadiidka ku mashquulsan ee ku howlan munaasabad baana isku soo beegantayoo rag hadda isalaamay oo xerta ka mid a oo wajeer uga soo safray xadiidka wajeer gobollada waqooyi bariya kenya uga yimi oo burca u soo galay inay xadiiskaa dhegaystaan marka caawana casharku wuxuu ka bilaabmayaa ha soo dhowaadaan marxaban biwasiyati rasuuli illaah kuwii rasuulku inoogu dardaarmay ha soo dhowaadaan قال abu haaruun alcabdiyi waxaa uli kunnaa waxaanu ahan idaa aatayna markaanu u nimaadno abaa saciidin alkhudri radia allaahu tacaala canhu qaala wuxuu odhanaya marxaban ha soo dhowaadaan biwasiyati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam kuwii nabigu noo dardaarmay qaala wuxuu ihi qulnaa waxaanu nidhi wamaa wasiyatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu ihi qaala lana rasuulu اllahi salى اllahu alayh waslm inahu sayatii inahu shaniga iyo xaalku wuxuu yahay sayatii waxaa iman doona min bacdi aniga gadaashay qowmun dad baa imanaya yasaluunakum اlxadiiثa cani idin weydiisanaya xadiikayga inaad axaadiis iga sheegtaan axaadiistayda idin weydiisanaya oo dalbaya faidaa jaa-uukum markay idin yimaadaan faaltifuu bihim u dhibriya waxadiiuuhum xadiidkana u sheegay wa fii lafdin aakhara waxaa ku yimi sayaatiikum waxaa idin imanaya shabaabun dhallinyaro oo min aqtaari اlardi dunida daafaheeda ka imanaya aqtaar waa aljawaanib dunida daafaheeda iyo dacaladeeda yadlubuuna xaala yihiin kuwa dalbaya alxadiia xadiidkay dalbayaan faidaa jaa-uukum markay idiin yimaadaan fastawsuu bihim khayran wanaag u dardaarma yacni wanaajiyoo soo dhoweeye xadiidkan sidaynu arkayno waxaynu ka bilownay sanadkiisa abu haaruun alcabdi can abi saciid alkhudri abu haaruun alcabdi waa cumaarat bnu juwayn baa la yidhaahdaa albasri waa matruuk اxadii matruukana xadiiskiisu muxuu noqdaa ya matruuk muxuu noqonaya daciif ya ma saxiifa mise waa daciif waa khalad wey daciif maahe waa daciifun jiddan wey waa farqi baa udhexeeya waayo daciif haddii daciifun jiddan haddii la yidhaahdana ma kabmay ma kabmay marka imaamu tirmidi iyo ibnu maajah labaduba sunankay ku soo warinayaan iyo khaiibu lbaqdaadi kitaabkiisan dhammaantood waxay isugu soo biyashubanayaan abu haaruun alcabdi can abi saciid alkhudri sidaa ogeyd waa sanad daciifun jiddan ah laakiin waxaa soo saaray oo kale iyo bayhaqi kitaabkiisa almadkhl lamacrifat sunan iyagu waxay ka soo warinayaan abi nadrata can abi saciid abu nadrana waa nin hiqaawi waana saxiix kaasi xaakim baa saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay albani baa saxiixiyey silsila صaxiixa sida halkaa idinku taalla xadiisku waa saxiix wey muxaqiqiin badani oo kitaabka taxqiijiya waxay iskaga socdeen qaybtaa hore sanadkii bayhaqi iyo asxaabu assunan abu haaruun alcabdi dabeedna way daciifiyeen halkaasay ku dhaafeen marka laakiin xadiisku waa sugay lafdiga unbaa ka kooban abu saciid wuxuu odhanayay marxaban biwasiyati rasuuli illaah kaana rasuulu llahi yuusiina bikum laakiin macnuhu waa isku mid xadiidku wuxuu tilmaamayaa si gaara nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka xadiidkiisa dalbaya waxa weeye in khayr loo ogaado wanaag lagu ogaado la daneeyo la soo dhoweeyo ayuu xadiidku inoo sheegaya saanu tilmaanayna waa saxiix marka wuxuu ka mid yahay sharafu asxaabi alxadiid lama odhan haddii qolo fiqi doonaysa soo dhaweeya lama odhan iyaga laftooda waa la soo dhaweynaya qolo doonaysa waxaa weeye eh, cilmi lfulaan soo dhaweeya xadiis looma hay laakiin qolada xadiiska doonaysa si gaara baa loo sheegay walow wixii cilmi sharciya baranayaba waxaa weeye la soo dhaweynay ama dee socotaba la soo dhaweynay laakiin waa sharaf gaara in si gaara loo sheego qwl nabiyi sal اllahu alayh waslm bada alislaamu ariiba wasayacuudu ariiba fauuba liluraba xadiiku inoogu iman doonaa can abi hurayrata radia allahu taala canh qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waslm ina alislaama islaamku bada'a waa bilaabmay hariiban isagoo dadkiisu yar yihiin oo quraba ay yihiin dadaan la garanay oo aad u tiro yar oo aad moodo dad musaafiriina oo tegay meelaan laga garanay alariib waa almusaafir waayo markuu qofku musaafir noqdo dalkiisa iyo dadkiisa ka baxo ariib buu noqonay qof aan la garanay garanwaa buu noqonay mid aan la garanay ariiban buu bilaabma wasayacuudu waa soo laabanaya ariiban isagoo ariibana dib buu ka soo laaban doonaa fauuba wanaag baa u sugnaaday lilurabaa kuwa urabadaa haraxahu ibnu rajab kitaabkaa waxaa sharxay alxaafid ibnu rajab kitaab dhan buu ka qoray loo yaqaano kashfu lkurba fii waصfi ahli اlgurba majmuucu rasaa'il axaafid ibni rajab ayaad ka helaysaa sharax waafiya ayuu xadiidkaa ku sharxay waa risaaladalo mabuuca xadiiku saxiixu muslim buu ku sugan yahay wuxuuna tilmaamayaa dadka urabada a fadligooda iyaga iyo ahlulxadiidka maxaa ka dhaxeeya shiikha inoo keeni doono can kaiir bni cabdillaah can abiihi can jaddi qaala wuxuu hi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam ina alislaama islaamku badaa waa bilaabmay hariiban isagoo yar oo aan la garanayn wa se yacuudu waa soo laabanaya hariiban isagoo ah fatuuba wanaag wuxuu u sugnaaday ama ay janna u sugnaatay lilgurabaa'i dadka ghurabada qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah waman ilghurabaa qaala wuxuu idhi nabigu aladiina kuwii weeye yuxyuuna noolaynaya sunnatii sunnadayda min bacdi aniga dabaday wa yucallimuunaha baraya cibaad allah addoommada alleh xadiidkani wuxuu sii macneeyey man hum lghurabaa aladiina yuxyuuna sunatii marka lafdigaasina wuxuu ku cadiya qurabadu inay yihiin ahlulxadiid oo ah dadka sunnada nebiga calayhi salaau wasalaam noolaynay hadduu arday yahayna waa noolaynay oo xalaqaadkiisibuu soo camiray hadduu shiikh yahayna dhigidduu ku noolaynay labaduba waa noolay waayo shiikha haddii cidiba ka dhegaysan weyda ka war waa lagu kala yaacaya meesha marka arday iyo shiikhba waa noolayn in xalaqaadkiisa iyo gudbintiisa iyo faafintiisa la noolayo xadiidka waxaa soo warinaya kaiiru bna cabdillaah imaamu tirmidi baana sunanka ku soo saaray kaiiru bnu cabdillaahi can abiihi can jaddihina waa silsilad iyo sanad macruufa wey kaiir waa matruuk xadiid kaiir waa matruuk اxadii xadiikiisu muxuu noqonay صaxiix mise ضaciif aciifu jiddan daciifun jiddan buu noqonay laakiin inta hore alislaamu bada'a qariiba صaxiixu muslimka ayaa xadiidkii hore ku soo saaray can cabdillaahi huwa isagu ibnu mascuud marka intaa huwa ibnu mascuud anigaa ku daray kitaabka kuma jirto sanadkiibaa la taxay taabicigiibaa la sheegay can cabdillaahi bali musalaxana waynu ku soo marray maxaa la yahay ninkaas oo kale can cabdillaahi haddii saa lagu daayo muhmal baa la yidhaha ma cabdillaahi bni cumar ba mise waa cabdillaahi bni cabaas mise cabdullaahi bni zubayr mise cabdullaahi bnu zayd mise cabdillahi bni camr bn alcaas mise cabdillaahi ibni muqafal raggaasoo dhan axaadiis bay leeyihi marka huwa ibnu mascuud kitaabka haddaad wax ka mida sii cadaynayso qaacidadu waa sidaas inaad iska odhan can cabdilaahi ibni mascuud waayo waxaa loo malaynaya kitabka inay ku timi kitaabka ibni mascuud kuma jirto can cabdilaahi intaasaa ku jirta huwa isagu ibnu mascuud marka bayna sharطatayn ama bayna macquufatayn ama bayna qowsayn waxbaa la gelinaya qaala wuxuu hi cabdulaahi ibni mascuud qaala rasuulu laahi sal اllahu alayh waslm ina alislaama islaamku badaa qariiban buu bilaabmay wasayacuudu waa soo noqonaya kamaa badaa siduu bilaabmay buu usoo laabanay qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah man ilghurabaa qaala wuxuu idhi annuzaacu waa kuwa ka dhex baxay min alqabaa'ili qabaaisha annuzaac waa jamcu naziic waa alariibu alghaa'ibu albaciidu can ahlihi ninka dadkiisii ka dhex baxay anuزac min alqabaa'il maxaa loo yidhi markii nebigu calayhi salaatu wasalaam maka uu ka hijrooday ee waxaa weeye cidhiidhiga la geliyey wuxuu aaday madiina dabeedna qabaa'ishii carbeedna maalin walba dad baa uga soo islaamayay gurbana waa ku jireen markaas intii aanu faafin carab oo dhanina qayb la dagaalansan iyo qayb u jaakiraysa ama u tarisaysa sida bukhaari ku timi kaanat alcarabu talawamu biislaamihim fatxa maka waxay lahaayeen iyaga iyo maki ha soo kala dhammaadaan bannaankay ka joogeen marka dadkii la joogay maxay ahaayeen dad isaga yimi qabaaisha qabaaisha isaga yimi mid ka yimi daws ka yimi mid banu xaniife ka yimi mid khifaar ka yimi mid fulaan ka yimi aslam wahaakada ayay ahaayeen aakhiru zamaankana saasay noqonay oo diinta waxaa u kici doona dad yar oo waxa weeye isu yimi isku jinsiyadaan ahayn isku luqadaan ahayn laakiin islaamnima isu keenta islaamnima isu keentay gurbadaana siday culimmadu tilmaameen waa bixasabi اlmakaan wa bixasabi الzamaan wa bixasabi اlxaal waxaa laga yaabaa xilli inay dhacdo xillina waxa weeye ay meesha ka baxdo beled ama meel inay gurbadu ku badato meelna islaamku ku faafo ku xoogaysto xataa bilaadda muslimiinta ah baa kala duwan baled muslima baa gabadhu inay xijaabataa hariibta oo iyadoo jeenis ku dhajisan xidhan iyo garan ayaa hadday timaha dado waa muxajabad baa la odhanaya alla waa mutashadiid bay noqotay hadda jeenis iyo garan bay xidhanta waa muxajabad bay noqonaysa mar hadday dowlado badanoo islaamka oo ah, carbeed waa nooc hurbada ka mida marka waxaa laga yaabaa masaaisha qaarna inay hurbo noqoto lixdanaadkii iyo toddobaatanaadkii iyo dee salaada sida lagu ahaa waa garanaysan iyo maanta sida lagu yahay oo qofkii xanuusta la odhanayo miyaad xanuunsanaysa hadduu tukado marka la xanuusta unbaa la tukadaa ama la dhibaatoodo haddana dee waa maasha allah aad baa loo tukanaya walow toban sano ka hor iyo maantana xaalku kala duwan yahy toban sano ka hor aad bay u yarayd salaadii oo la qiimayo maqaaxiyaha inay buuxaan haddana waxaad arkaysaa salaadii oo lagu jiro maqaaxiyihiina sidoodii u camiran yihiin oo ay buuxaan oo dad badani aanay soo kacayn bal waxaad arkaysaa maqaaxiya masjid isku qabsan imaamkiina salaadii jahriye ay tahay codkiisa la maqlayo maqaaxida ku dhegana dhinaca ku haysaana ay buuxdo marka xaalku saasuu isu badbedelay urbadu marna waa xoogaysanaysa marna way yaraanaysa marna masaa'il bay noqonaysaa marna diintoo dhan bay noqonaysa xadiikani wuxuu tilmaamay inay yihiin annuzaacu min alqaba'il qaala cabdaan waxaa hum yagu asxaabu alxadiii alawaa'il waa raggii xadiidka u saaxiibka ahaa hore qudamada ahaa intaanu xadiidku faafin weeye xadiikanna tirmidi ibnu maaja imaam tirmidi wuxuu hi xasanu صaxiix albani iyo axmed shaakirna waa صaxiixiyeen eh, waxaa xadiidka laga faa'iidaysanayaa oo shiikhuu u wataa alkhaiibu اlbaغdaadi riwaayaadkaas xadiidka ku yimi ee kala duwan ayaa waxay tilmaamayaan dadka u kaca diinta u kaca iyo faafinteeda iyo dadka in loogu yeedho inay qurabada noqonayaan cilmulxadiidkuna waa ka mid riwaayada xadiidka sida gaarka u sheegaysa iyada waynu tilmaanay inay daciif tahay waxaa jirta riwaayo kale oo nabiga la weydiinayo man ilqurabaa dabeedna uu yihi nabigu calayhi الsalaau wasalaam naasu saalixuuna qaliiluuna fii unaasin suuءin kaiir waa dad yar oo wanaagsan oo ku dhex jira dad badan oo aan wanaagsanayn kuwaasa waxaa la yidhaahdaa ghurabada waana macnaha soo degdegaya lafdigana waafaqaya qowluhu salى اllahu alayh waslm sataftariqu ummatii calى nayifin وسبciina firqa can anas radia allahu tacala canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waslm qaala wuxuu ui iftaraqat waa u qaybsantay banuu israa'iil calaa ixdaa wa sabciina firqa koob iyo toddobaatan kooxood bay u qaybsameen wanasaara waxay u qaybsameen calaa intayni wa sabciina firqa labiyo toddobaatan kooxood wasataftariqu ummatii ummadayduna waxay u qaybsamaysaa calaa alaain wa sabciina firqa saddex iyo toddobaatan kooxood kulluhaa dhammaantood fi naari naartay galayaan ilaa firqatan waaxida koox kaliya mooyaane xadiidkan waxaa loo yaqaanaa xadiiu liftiraaq hadalkiisuna waa badan yihi hadday sanad tahay iyo hadday macno tahay labadaba waxaa soo warinaya ibnu maaja iyo ibnu abi caasim iyo adiyaa fi اlaxaadiiث اlmukhtaara albanina waa صaxiixinaya waa xadiidka anas bnu maalik markaynu ka hadlay ee baabka inoogu qoran waxaa kaloo laga soo wariyey saxaabigii jaliilka ahaa mucaawiya ibni sufyaan ibn abi sufyaan iyo cabdilaahi bni camr bn اlcaas iyo abi hurayra xagga hoosu idinku yaalla wa cawf bni malik alashjaci iyo saxaabo kale imaam tirmidi iyo xaakim iyo dahabi ibnu kaiir ibnu xajar shaaibi dhammaantood waa saxiixiyeen iyo culimo kale ibnu taymiya raximah اllahu tacaala wuxuu yidhaahdaa xadiiu صaxiixu mashhuur waa xadiid صaxiixa oo welibana caana culimmadu ay yaqaanaan qaala اlimaamu axmed wuxuu ihi in lam yakunuu haddii aanay ahayn asxaaba alxadiid ragga asxaabuulxadiidka ah haddaanay kuwaasi ahayn falaa adri man hum kooxdaa la yidhi waa badbaadaysaa cidday tahay anugu garan maayo yacnii lambar wan waxa ka ah ahlulxadii ahlulxadiid hadda waxaa looga jeedaa loogama jeedo qolada sanadkiisa iyo barashadiisa daneeyo keliya laakiin waxaa looga jeedaa kuwa sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ictiqaadan wa qawlan wa camalan wa tarkan sunnada ku dadaal oo waxay caqiid ahaan u aaminayaanna sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam u raadiye cibaadada ay samaynayaan oo haddii madhabkii uu aaminsanaa xadiis saxiixii uu khilaafo odhanaya madhabta loo joojin maayo xadiiskaanu qaadanay markay camal noqoto iyo wixii la sunnada ku dhegan kuwa noocaasa ayaa waxaa weeye badbaadaya xadiisku waa saxiix way jiraan culimo daciifiyey ibnu xasan baa ka mida waa daciifinaya bal mel adag buu gaadhsiinaya waxaa ka mida ibn اlwasiir alyamaani isaguna waa daciifiyey isagoo eegaya macnaha xadiidka oo leh waxa weeye ummadda nebi maxamed ahluljannaha iyagaa ugu badan marka haddii la yidhaahdo saddex iyo toddobaatan kooxood samaacaddaa marmar codkayga waa la yska maqlayaa samaacadda aad la qabsanaysaanoo ya inaga hagaajiya samaacaddaa inaga xune isagoo eegaya xagga macna oo ummaddii inta loo qaybiyey saddex iyo toddobaatan alaain wa sabciin baa waxaa la yidhi mid baa badbaadaysa keliya labiyo toddobaatanka kalena kulluhaa fi nnaar marka sheikh albani markuu xadiidka saxiixiyey silsilat alaxaadiii saxiixa waxa uu la niqaashay culimada xagga sanadka ka daciifiyey oo ibnu xasam iyo ay ka mid yihiin wuxuu kaloo la niqaashay culimada ka daciifiyey xagga macnaha ee yidhi macnihiisu waa munkar waayo xadiistu waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam inuu yidhi inii la arjuu an takunuu nisfa ahli اljanna waxaan rajaynayaa jannada inaad barhka noqotaan xadiista kale bukhaariyo muslim ku timi waxay tilmaamaysaa ummaddan marka ummadihii hore loo eego maa antum ilaa kashacrati albaydaa fii jildi thawri alaswad dibi madow oo wada madow xabad tin oo cad oo ku taalla dibigaa madow bay ummadda nebi maxamed ka dhigantahay marka ummadaha kale loo eg siday u yartay wa maca daalika waxaa la yidhi jannadana iyadaa ugu badan jannadana iyadaa ugu badan xadiidkanna wuxuu ka dhigay saddex iyo toddobaatan labiyo toddobaatan naarta ay gelayso ishkaalkaasaa xagga macno ahaan culimmada qaar u daciifiyeen markaa sheikh albaani waana halkaan u socdo wuxuu soo qaatay shiikha la yidhaahda saalix ibni mahdi almaqbali oo yamaniya oo kun iyo boqol sideeddii hijrada dhintay kutub badan buu leeyahy waxaa ka mid ah alcalam الshaamikh fi iihaari اlxaqi calى اlaabaaءi wاlmashaayikh waa kitaab maطbuuca shiikhaasi shawkaanina wuxuu ugu tarjumaynaya albadr الطaalic wuxuuna ku tilmaamaa inuu yahay mujtahidu muطlaq in la isku waafaqay bu albaanina aad buu ammaanayaa hadalka uu xadiidkan ka hadlay oo wuxuu yidhi albani wuxuu ku hadlay kalaama jayida min jihati hubuutihi wa macnaah kalaam wanaagsan oo xagga sugnaanshihiisa iyo xagga macnihiisaba uu xadiiska ku difaacayo sugnaanshihiisa hadal badan buu ka soo naqliyey waa silsilat اxadiiث الصaxiixa laba boqol iyo afar iyo laba boqol iyo saddex laba xadiio isku xigay wuxuu tilmaamay markuu hadalkiisii soo naqliyey wuxuu ihi waa kalaamu matiin waa hadal qawiya yadul calى cilmi الrajuli wa fadlihi wa diqati nadarih wa minhu taclamu salaamaة اlxadiiثi min alishkaal ninkaa cilmigiisa qawiga ah fadligiisa indheer garadnimadiisa waxaasoo dhan baa lagu ogaanayaa buui haddaba shiikhaasi muxuu xadiidka kaga jawaabay markuu xallinayay laba qodob buu shiikhu dul istaagay horta yaa firqa noqonay mawdaca wuu dul istaagay firqa yaa noqonay wuxuu kaloo dul istaagay dadka bidcada ku dhacay laftoodu bidco waaweyn xitaa ku dhacay qaybaha ay u qaybsamayaan iyadana si fiican buu u faahfaahiyey nuxurka uu ka wataana ee uu ku soo khulaaseeye waxay noqotay kooxdaa badbaadaysa ayaa waxay ka badan tahay labiyo toddobaatanka waayo labiyo toddobaatanka waxaa laga yaabaa ayuu tilmaamay inay tahay caqiido ama mabda laakiin dadka qaatay ay kooban yihiin inta ku abtirsataana in badanoo ka mida ay macduur yihiin in badanoo ka mida ay cawaam yihiin dad cawaama wax ma garataa ah marka hadalkiisayn wax yar waxa weeye tilmaami insha allahu tacaala kadibna waynu ka socon qodobka koowaad markuu xadiidka ka hadlayey wuxuu yidhi wa min almacluumi anahu laysa almuraadu min alfirqaةi الnaajiya anlaa yaqaca minha adna اkhtilaaf kooxda keliye badbaadaysaa macnuhu ma aha wax khilaafi inaanu dhexdooda dhicin waxay ku kala tegayaan faqad kaana dalika fii fudalaaءi الصaxaaba صaxaabadii fadliga badnaa ayaa dhexdooda masaa'il isku khilaafay wuxuu idhi inama alkalaam hadalku wuxuu ku saabsan yahay fii mukhaalafatin iskhilaaf tusayiru saaxibaha firqatan mustaqilatan ibtadacaha waa khilaaf qofka ka dhigaya firqo gaar u taagan oo ka dhex baxay ummadda ka dhex baxay wuxuu idhi haddii taa aad xaqiijisana fahadihi اlbidacu اlwaaqica fii muhimaati اlmasaa'il wa cadaa'imi اlmafaasid ama wamaa yataratabu calayhi cadaa'imu اlmafaasid waxaa qofku uu firqada ku noqonayaana waa masaa'isha waaweyn iyo waxa uu ka dhalanayo fasaad weyn oo ummadda saamaynaya laa takaadu tanxasir fasaadka aan la soo koobi karin ninka taa ku dhacay aamina ayaa firqo ku baxaya taasaasuu kaga jawaaba oo halkaa wuxuu ku bushinayaa in dee qawaacid la yska samaysto masaladii laysku qabsadaba la yidhaahdo waa asal weyn saasaa lagu baxay dabadeedna waxaa weeye ummad badan ahlu sunnaha lagaga saaro masalada labaad wuxuu hi dadka bidcada ku dhacay waa laba waa caamatun wa khaasa dad caammo ah iyo dad khaasa ah oo ahlulcilmiya ah. wuxuu hi dadka khaasadaah ee gaarka ahi waa noocyo wuxuu hi midi waa mubtadic bidcada sameeyey xoojiyey difaacay kitaabkii iyo sunnadii wuxuu ka dhigay oo asal uga dhigay bidcadiis aayadda iyo xadiidka bidcadiisa uu isleeyahay waa u hiilinaysaana waa soo qaadanay kuwa uu isleeyahay waa ku khilaafsan yihiinna uu celinay marka mabda'iisa iyo caqiidadiisa wuxuu ka dhigtay maxay asal buu ka dhigtay taasi waa taas qoladaa wuxuu idhi waa almubtadicatu xaqan kuwaas waa bareerhsan waa qayb buud qaybta labaad wuxuu ihi waa qolo qoladaa iska daba gashay oo ku raacday oo kuwa bidcadoodii bay sii faahfaahiyeen oo sii sharaxeen kuwaasina waa badan yihiin buuri laakiin kuwii hore waa ka la ladifayii kuwii baasha abaabulay ee kutubta ka alifay ee difaacay de samaystay waa ka sahlan yihin wuxuu ihi qolo saddexaad kuwaa dambey sii dabagale qoladaa dambe ee jimca raaca ah ayay iyaguna sii raaceen sawaadkooday badiyeen waa u hiiliyeen kutub bay u allifeen laakiin kuwaasi xaqa way og yihiina way istaad raacinayaan waa laga batay dabeedna waxa isyidhi hilfaha laguu qaadaya gurigaagaa la gubay dhibaataa laguu geysanay qoladii kalaa ka badatay dabeedna way istaad raaciyeen buuri kuwaasina xaqii waa garteen buu yidhi laakiin waxa weeye xisaabtoodu ilaahay bay saarantay inuu ilaahay la soo xashriyo kuwa ay la socdeen iyo alla subxaanahu wa tacaala inuu u cudurdaaro labadaasay ka dhexeeya wuxuu idhi qolo afraad waa hiraac buui laysuu min ahli taxqiiq qolo yagu wax baadhan ma waa qolo wax bilaabay mubtadi'iin wey in yar baa u baxday intii bay ku hawlgaleen intaa lafteedu umay dhaadhicin wuxuu idhi kuwaasi tir ahaan waa badan yihiin martabad ahaanna waa kuwa ugu liita buud waayo caamadiina waa ka tageenoo waxbaa u bilaabmay buud khaasadiina may gaadhin qoladii culimmada ahaana may gaadhin caamadiina way ka tageen meel dhexay taagayin marka kuwaas saasuu u kala qaaday hadda waa kuwii bidcada ku dhacay qaybahaasuu u sameeyey markaasuu ka soo saaray badankoodu inay yihiin oo caamadii ah in iyagu ay yihiin ahlu sunnaha xisaabsan yihiin mar haddii caama yihiin kuwa kalena dabaqada koowaad wuxuu ka dhigay mubtadico qaar wuxuu ka dhigay daahirkooda mubtadica ah hoostooda ilaahay baa inaga og qaar wuxuu ka dhigay xukumka mubtadicada la siinayaa xaqiiqada ilaahay baa og qayb uu u kala qaaday kadibna wuxuu ku soo gebagabeeyey waraxmatu rabbika wsacu likulli muslim buu yidhi ila xadiikii buu li difaacay kulluhaa fi naar buu daba socdaa wuxuu yidhi afraad اlfiraq اlmubtadica wain kaurat اlfiraq falacalahu laa yakunu majmuucu afraadihim juzءa min alfi juزءi min saa'ir اlmuslimiin marka halkaa waxaynu uga jeednaa shiikhu waxaasoo tacaba iyo safaxaada shiikh albaanina uu la dhacay culimo badanna ay ka soo naqliyeen oo ay aad u ammaaneen shiikhaa welibana uu ku sheegayo shawkaani inuu yahay mujtahid mulaqa rashiid rida manaar saaxibu majalat manaar moxamed rashiid rida aad buu ammaanaya isagu cilmigiisa waa la ysku waafaqay caalim macruufa ah bua ninka sidaasa ee welibana sidaa loo ammaanayo marka dib loo raaco wuxuu ka soo jeedaa qoys ehelkiisu yaman xagga caqiidada zaydiya ah oo shiica ah xagga fiqiga haadawiye ah oo fiqigii shiicada qayb ka mida ah xagga masaa'isha caqiidadana muctasile ka ah haadawiyatun muctasiliyatun shiiciya ayuu ka soo jeeday almucallim alyamaani markuu ka hadlayey wuxuu hi shiicanimadii waa ka siibtay waa ka dhexbaxay haadawiyadiina waa ka dhexbaxo waa ka madax bannaanaaday laakiin bahashii ictizaalkiiba wax kaga hadhayn buuri oo masaaisha qaar ayuu ku difaacaya walow masaa'il badanna uu ku radiyey marka ninka sidaa hadalladiisa loo soo qaadanaya loo ammaanayana xataa masaail muctailabaa ku hasan ba haddana waata halkaa la gaadhsiinay marka qofka aalibulcilmiga ah waxay ugu sugan tahay cibray ugu sugan tahay in waxa weeye sida imaamu daarimi alraddu cala aljahmiya uu yidhaahdo wa ikhraaju اnnaasi min aلsunnati shadiid imaamu axmed baa sidaa leh isaguna wuxuu leeyahy ina albidcata amruha cadiim wاlmansuubu ilayha sayiء اlxaali bayna اlmuslimiin bidcadu waa khatar weyn bu qofkaa in la yidhaha ahlusunnihi waad ka baxday ka loo nisbeeyaana waa mid xaalkiisu xun yahay muslimiinta dhexdooda falaa tastacjiluu biاlbidca xataa tastayqinuu axaqan qaala axad اlfariiqayni am la marka ninka cilmiga dalbayana dad xukunkoodu uma yaallaan inuu dad xukumo uma yaallaan wixii anfacaya inuu ku mashquulo weeye xadiidkaa intaynu ku dhaafno qowluhu salى اllahu alayh wasalam laa tazaalu طaa'ifaة min ummatii calى اlxaq laa yadurhm man khadalahu can mucaawiyaةa bni qurata can abi qaala qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam wuxuu uhi nabigu laa tazaalu ka zuuli mayso aa'ifatun koox oo min ummatii ummaddayda ka mida mansuuriina inay yihiin kuwa loo hiilinay laa yaduruhum ma dhibayo man khadalahum ciddii hoojisa ee u hiilin weydaa dhibi mayso xataa taquuma asaaca xadiidku waa saxiix wey shawaahid badanna waa leey qaala yaziid bnu haaruun wuxuu ihi in lam yakuunuu asxaaba alxadiid haddaanay noqon falaa adrii man hum garan maayo cidda ay noqonayaan wa qaala bnu lmubaarak lambar bay leeyihin mid waliba sanadkiisii kitaabkaa laynoogu sheegay wuxuu ihi hum yagu cindii agtayda aصxaabu اlxadiii wey wa qaala اlimaamu axmed in lam yakunuu aصxaaba اlxadiiث falaa adri man hum wa qaala tirmidi sunankiisa bacda ikhraajihi lilxadiiث markuu xadiidka soo saaray qaala muxamed bnu ismaaciil waa shiikhiis maxamed bnu ismaaciilna waa taqaanaa baan filay ya waa kuma maxamed ismaaciil ma taqaana waa bukhaari wey naam qaala caliyu bnu lmadini isaguna shiikhiisu ka sii warinay hom yagu asxaabu lxadiid wey wa qaala albukhaari waa laftiisi isaguna wuxuu hi yacnii waxaa looga jeedaa asxaab alxadiid baa looga jeedaa marka xadiidkaa nabigu sheegaya calayhi salaau wasalaam koox ummadayda ka mid ahay ka zuuli inay xaqa ku taagan yihiin ilaahayna uu u hiilinay waayo riwaayadka qaar waxaa ku yimi cala alxaqi xaqa inay ku taagan yihiin loo hiilinay ciddii u hiilin weydaa aanay waxba yeelay ilaas qiyaamaha laga gaadhay a'immada waaweyn aynu magacyadooda sheegnay iyo kuwo kaleba waxay yidhaahdeen kow waxa ka ah aaabu adii aaabu xadiina horayn u macnayn waa kuwa xadiidka qaadanay caqiido iyo camal iyo wixii lamida ah. qowlu nabiyi sal اllahu alayh wasalam yaxmilu hada اlcilma min kuli khalafin cuduul can abi hurayra radia allahu tacala canh qaala qaala rasuulu اllahi sal اllahu alayh wasalam yaxmilu waa xambaaraya hada alcilma cilmigan isaga min kulli khalafin qolo kastoo dib ka imanaya cuduuluhu kuwiisa cuduusha ah ee lagu kalsoon yahay baa cilmiga xambaaray yanfuuna canhu cilmiga waxay u diidayaan oo ka ilaalinayaan taxriifa alhaaliib kuwa xadgudbay waxay bedelayaan oo intay bidco ku dhaceen bay nusuustii bedelayaan waintixaala almubطiliin kuwa baailka wada sheegashadood ayay celinayaan wa ta'wiila aljaahiliin kuwa juhaasha ah ee iyaguna cilmi la'aan wax isaga macnaysanaya iyagana waa lagu caddaynaya xadiidkan alkhaiibu albaqhdaadi wuxuu ka soo warinayaa sida aynu soo qaadannay abu hurayra iyo cabdullaahi ibnu mascuud oo aynu soo gaabinnay oo aynaan sheegin iyo usaamatu bnu zayd asaaniidda dhammaantoodna waa daciif weeye waxaa kaloo laga soo wariyey min xadiidi caliyi bni abi aalib wa abi umaamata albahili wa jaabir bni samura wa anas bni malik wa cabdilaahi bni camr bni alcaas wa mucaadi bni jabal wa ibraahim bni cabdiraxmaan alcudri oo taabiciya mursalan isagoo ah wa kulluha daciifatun cala tafaawutin fii maraatibi dacfiha dhammaantoodna waa daciif sidaa awgeed daara quطni ibnu kaiir alciraaqi iyo culimo kale waa daciifiyeen culimo kalena waxay yidhaahdeen marka shawaahiddaas iyo mutaabacaadka la ysu geeyo xadiidku waa quwoobaya waxaa ku tegay ibnu cabdilbar alcalaa'i ibn اlqayim ibn اlwasiir alyamani alqasطalaani صaaxibu irshaad asari fii sharxi saxiixi اlbukhaari assakhaawi iyo culimo kalena waa saxiixiyeen culimo kalena waa saxiixiyeen albaniyay ka mid yihiin marka xadiidku waa sugan xadiidku wuxuu tilmaamayaa cilmiga waxa xambaaraya jiilba jiilkuu ka dambeeyo qolada cuduusha ah ee lagu kalsoon yahi kuwaasina diintay difaacaya cilmiga la xambaarayana kow waxa ka ah kitaab allaahi wa sunnatii labada asal baa kowka ah iyo wixii uu adeegay marka waxaa ku sugan sharafu asxaabi alxadiid baa ku sugan sharaftoodaa ku sugan maxaa looga jeedaa waxaa dhacda nin ciyaala suuqida inuu cilmi yeesho bal hadda waxaa la arkay rag barofesorra ku ah fiqiga ama xadiidka oo gaala mustashriqiina oo haddaad istaahdo xadiidka u babacdhigaadan ku gaadhi oo kutub ka qoray waana gaal gaal uu adeegaya wuxuu doonayaa diinta meel laga soo galo konton sanuu ku mashquulsana jaamacadahaasu ka dhigaya gaalada mustashriqiin baa la yidhaha addiraasaat alsharqiya cilmiyada bariga lagu hayo caalamulislaami lagu hayo rag baa bartay brofesora ku noqday kutub la kaalifay marka muslimkana dee waxaa laga helayaa midaan cilmigii ku dhaqmayn awalu man tusacaru bihim الnaaru aaaa waxaa ka mida caalimun niyadiisu xumaatay aan cilmigii ku camalfalin baa ka mida kuwaa maxaa loo odhanaya waxaa loo odhanaya kuwaa lagaga jawaabaya culimmada qaar waxay yidhaahdeen xadiidka loogama jeedo khabar loogama jeedo oo way xambaarayaan ilaa khabarku waa beenoobaya hadduu baaqdo riwaayaadka kalea lagu fasirayaa liyaxmil ha xambaar waa amar bay yidhahdeen waxaa kaloo lagaga jawaabay waana jawaabta fiican sida imaamu nawowi kuwaasi cilmigoodu cilmi ma aha mar haddii cilmigu aanu ku anfacay xaqiiqatan cilmi ma masaa'il waad haysa laakiin cilmiga la sheegaya waa cilmi naafica cilmiga naafica dad cuduula un baa qaada cilmigana ku intifaaca inama towbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suua bijahaala kulu man casa allaha fahuwa jaahil marka qofka cilmigiisii uu badbaadin waayey dee caamigaaba dhaama waayo uu ka cadaab badan yahay caamiga marka waxaa looga jeedaa buu leeyahay nawowi waxaa looga jeedaa kuwa xambaaray ee aan cuduusha cuduushahayni cilmigoodu xaqiiqatan cilmi maaha mar labaad waa naadir waa qaliil asalku waa maxay qofku hadduu cilmiga dhex galo inuu hagaago sidaasaa haalib walidalik alaslu fi ahli اlcilmi alcadaala saasaa waasa ilaa ay sugnaanayso wax lidku ah xadiika saasaa lagu macnayay kwnu aصxaabi اxadiiثi khulafaa الnabiyi salى اllahu عalayh waslm fi الtabliiqi canhu waa baab can ibni cabaas qaala wuxuu uhi samictu caliya bna abi aalib radia allahu tacaala canh ama canhuma laba saxaabi baa kala warinay riwaayatu صaxaabiyin can صaxaabi yaquulu wuxuu uhi kharaja calayna rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam baa nagu soo baxay faqaala wuxuu uhi nabigu allahuma ilaahayow irxam u naxariisa khulafaa'i khulafadayda qaala wuxuu uhi qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah waman khulafaauka khulafadaadu waayo qaala wuxuu hi aladiina kuwii weeye yaatuuna min bacdi aniga dabada imanay yaruuna waxay warinayaan axaadiiii wa sunnatii wa yucallimuunaha dadkana way barayaan xadiikan waxaa lagu tilmaamay inay khulafada yihiin laakiin waa aciif bal waa daciifun jiddan haddaanu mawduucba ahayn oo waxaa ku jira sanadkiisa axmed ibnu ciisa alhaashimi daara wuxuu hi waa kadaabu kadaabka xadiikiisa maxaa la yidhahda ya bayquni muxuu yidhi wاlkadibu اlmukhtalaqu اlmasnuucu calى الnabiyi fadalika اlmawduucu dahabi wuxuu uhi waa khabaru baطil albani wuxuu uhi waa mawduuc khaiibku wuxuu ka wariyey sanad labaad oo xadiidkan cali ah oo uu soo warinaya nin la yidhaahda cabdاlgafuur kaasina isaguna waa la mid waxaa lagu tuhmay ninkaa cabdilhafuur la yidhaahdo inuu wadciyey baa lagu tuhmay marka xadiidkaasi ma sugna welibana waa mawduuc weeye marka khaiib albaqdaadi waa lagu dhaliilay in uu u baabaysto axaadiid beena oo aan sugnayn xoogaa tasaahula baa ku jiraa li sahashi ayaa waxa weeye iyo fududaysi baa ku jira laakiin isagu mar hadduu ninkii inoo magacaabay muu odhan qaala nebiy ee bannaanku soo dhig ninkii xadiidka warinay intaasaa u shafeeco qaadaysa qaala abu xaatim samictu isxaaqa bna muusa alkhaطmi yaquulu isagoo leh maa mukina lama makansiin oo waxa weeye looma fududayn liaxadin axad oo min hadihi اlummati ummaddan ka mida maa mukina wixii loo makaniyey ee loo fududeeyey liaصxaabi اlxadiiث لأn اllaha caزa wajal qaala fi kitaabih walayumakinana lahm diinahum اladii اrtaضىa lahm faاladii اrtadaahu اllah kii ilaahay uu ka raali noqday qad makana liأhlihi fiih dadkii ehelka u ahaa ilaahay waa u tamkiiniyey oo gacantuu ka geliyey walam yumakin liaصxaabi اlأhwaa ahlulahwaaga iyo ahlulbidacana looma tamkiininin oo lama siinin fii an yuqbala minhum in laga aqbalo xadiiun waaxidu xadiid keli ah oo can asxaabi nabiyi sal allahu alayh wasalam ay ka warinayaan iyo wa aaabi adii aaabu xadiika ay ka warinayaan wa aaabu xadiii asxaabu xadiidkana yuqbalu minhum waxaa laga aqbalaya xadiiu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam iyo wa xadiiu asxaabihi asxaabtiisu xadiidka ay ka wariyaan waa laga aqbalaya uma in kaana baynahum rajulu raggaa asxaabulxadiidka ah hadduu dhexdooda ku sugan yahay rajulu nin axdaa bidcatan bidca keenay oo soo darisiiyey saqaa xadiiuhu xadiikiisu waa dhacaya wain kaana min asdaqi nnaasi dadkaba ha ugu runbato xadiiu mubtadicna isaga waynu soo marnay iyo tafsiilka ku jira in waxa weeye hadduu la celinayo daaciye hadduu aanu ahaynna la aqbalayo haddaan uu daaci ahayn oo uu wariyo wax waafaqaya xadiidkiisa in lagu celinayo iyo qolo odhanaysa hadduu yahay saduuqa lahja cadlan fii diini wain kaana muttahaman fii caqiidati aw mubtadican waa la aqbalay horeynuga soo hadal laakiin madhabtani sida ka muuqata waa maxay mar hadduu bidca ku dhacay saqata waa u dhammaatay ninkaas culimaana qaba mar hadduu bidcaba ku dhacay xadiikiisa waa la tuuray waay waصfu rasuuli salى اllahu alayh waslm iimaana aصxaabi اlxadiiث can camr bni shucayb can abihi can jaddi qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waslm waana nooci aynu musalaxa ku soo maray man rawaa can abiihi can jaddihi can jaddihi ma garayna xasuusataan waa camr bni shucayb heega de abihi abihi waa la sheegay awowgii can jadihi camr bni shucayb ibni muxamed ibni camr bni اlcaas awowgii waa muxamed ibni cabdilaah ibni camr bni اlcaas marka camru bnu shucayb can abihi waa shucayb can jadihi waa jadu shucayb ee maaha jadu camar maaha marka maxamed waa laga booday maxamed waa laga booday marka waa camr bnu shucayb can abiihi shucayb can jaddihi اثaani cabdillaahi bni camr bni اlcaas sidaasuu sanadku muttasil ku noqonaya muttasil ku noqonaya waana xadii laysku haya ma xasan ba mise waa صaxiix camr bni shucayb can abihi can jaddi axaadiis badanna waa leey walibana baabka diyaadka iyo jinaayaadka iyo axaadiis badan buu ku leeyay oo sunanta ku badan qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu ayulkhalqi khalqiga keebaa acjabu ilaykum iimaanan iimaankiisu ugu cajab badanyi marka dadka la eego qaaluu waxay idhaahdeen almalaa'ikatu wey qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaau wasalaam wamaa lahum maxaa u sugnaaday oo laa yu'minuuna iimaan aanay la imanayn walxaal hum cinda rabbihim oo ilaahay baabay ag joogaane cinda rabbihim bay joogaan marka iyagu iimaanku waa u fududi waayo ilaahay bay la hadlayaan ilahay ba ag joogaan qaaluu waxay yidhaahdeen faannabiyuun ambiyada iimaankoodu ugu cajab baday qaala wuxuu hi wamaa lahum laa yuminuun oo iyagu maxay u rumayn laayihin wlxaal alwaxyu yanzilu calayhi iyadoo waygu uu kusoo degay iyaga waxyibaaba kusoo degay oo min allahi kaga soo degay iyagana ma qaaluu waxay idhaahdeen naxnu waa annaga bay idhaahdeen haddaba dee malaaigta iyo ambiyada iska horraysa iyagaa ku soo xigay marka bini aadamka la yidhahdo asxaabu alambiyaa qaala wuxuu ihi wamaa lakum laa tu'minuun oo idinkuna maxaa u rumayn weydeen walxaal bayna adhurikum anaaba idin dhex jooga qaala wuxuu ihi faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ina acjaba alkhalqi ilaya iimaana khalqiga xaggayga ugu layaabka badan marka iimaankooda la eegayo la qowmun waa dad weyn yakuunuuna ahaanaya min bacdikum idinka dabadi ayay imanayaan yajiduuna waxay helayaan suxufan kutub fiihaa uu ku sugan yahay waraaqay helayaan fiihaa uu ku sugan yahay kitaabun kitaab yuuminuuna waa rumaynayaan bimaa fiiha kitaabka waxa ku sugan xadiika horta intaynaan macnihiisa gelin xadiiku waa saxiix weeye albaani wuxuu ku tilmaamay inuu xasan yahay khaiib اbaqdaadi kitaabkeennan wuxuu u sheegayaa xadii labaad oo cumar ibnu اkhaaab uu soo warinayo oo isna sanadkiisu xasan yahay marka labada xadii marka la ysu geeyo way isxoojinayaan xadiiku markaa waa xadii sugan weeye alkhaiib اbaqdaadi wuxuu yihi qaala abu bakrin waaxaqu الnaasi bihada اlwaصfi asxaabu اlxadiiثi waman itabacahum tilmaantaana waxa ugu mudan asxaabu اlxadiid iyo ciddii soo raacday ee ku waafaqday ayaa xadiidkaa ugu mudan xadiidku wuxuu tilmaamayaa oo hadda dadka xilligeennan joogaa ee xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam kutubtaynu ku hayna oo kitaabat lxadiid waxaa la bilaabay sanadkii boqolaad baa la bilaabay amar waxaa ku bixiyey cumar bnu cabdilcasiiz oo uu amray ibnu shihaab azuhri xadiidka nebiga in la diiwaan geliyo waa boqol hijrada nebiga calayhi salaau wasalaam haddana imisaynu joognaa kun iyo afar boqol afartan iyo toddobaynu joognaa yacnii kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo afartan ka hor baa qoraalka la bilaabo xilligaa laga bilaabo ilaa xilligan la joogo dadka xadiidka dhiganaya kutub bay isticmaaliya haba kala badato hadday doonto oo hadda ha ugu badato marka dadkaa waa lala cajabay kutubtaa waxaa ku yaalla markay sugnaato sanadkeedu ayay ku camal falayaan oo rumaynaya nebi maxamed may arag ilaahay agtiisa ma joogaan waxyi ku soo degi maayo xaashadahaasay iimaankoodu ku xasilan kuwaasaa ugu cajab badan baa le riwaayaadka qaar waxaa ku yimi ina afdala annaasi iimaanan soo acjab halkan lama odhan laakiin taasi sax ma iimaankeennu iimaanka malaa'igta iyo ka ambiyada dee kama fadli badna kama qiimo badna laakiin uu ka cajab badan yahy cajabtu waa baab kale la yaab buu leeyay sida uu ku yimi sida uu ku yimi marka riwaayadana sax xadiidka waxaa loo daliishaday masale muhima oo ah markaynu ka hadlaynay alwijaada waa xasuustaan soo sooma alwijaada qaababka xadiidka loo qaato waxaa ka mid ah alwijaada inaad buug ama kitaab shiikhu axaadiistiisii ku qoray aad hesho marka wijaadadaas haddaadan ijaazo u haysan waa munqaic baynu nihi xadii ahaan looma wariyo oo shiikha kitaabka ku qoran odhan maysid xadaana dabeedna sanadkiisa ku daba qaban maysid waa munqaic laakiin sanadkaa ku jira hadduu saxiix yahay waa lagu camalfalay waa lagu camalfalay taana masaa'il badan baa ku dhismaysa oo inoogu iman doonta insha allahu tacaala buluuqa xadii alxasan can samura oo macruufa sanad ahaan ismay maal ismay soo gaadhin waa wijaado sanad ahaan waa daciif laakiin samura waa saxaabi axaadiista halkaa uu ku qorayna nabigu ka warinaya calayhi salaau wasalaam marka waa lagu camalfalay waa la dhaqangelinaya axaadii culus oo asalana way ku dhisantah waxaa ka mida cala lyadi maa akhadat xataa tuadiya axaadii damaan xadiika asalka u ah baa ka mida way noo iman doontaa insha allahu taala xadii kalena macnahaasuu tilmaamay kwnuu aصxaabi اlxadiiثi أwlى الnaasi bالrasuuli salى اllahu عalayh waslm lidawaami صalaatihim عalayhi salى اllahu عalayh waslm ku saliya nebiga can cabdillaahi bni mascuud radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam ina wla nnaasi bi dadka waxaa iigu mudan aniga xaggayga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame akaruhum salaatan calaya kuwa iigu salliga badan xadiidka albani xasan buu ku tilmaamay ibnu xibbaanna waa saxiixiyey qaala abu nucaym wuxuu yidhi wa haadihi tani manqabatun waa fadli shariifatun sharaf leh yakhtasu biha ay gaar la yihiin ruwaat laaaar kuwa axaadiista soo wariya iyo wa naqalatuha kuwa soo naqlinay liannahu maxaa yeelay laa yucrafu loo garan maayo licisaabatin koox oo min alculamaai culammada ka mida ah, min asalaati salli calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam lagu sallinayo akaru wax ka badan mima yucrafu lihadihi اlcisaaba kooxdan ahluxadiidka inta loo garanay naskhan hadday tahay qoraan inay qorayaan sala اllahu alayh wasalam oo welibana ay leeyihiin walaa takun tarmizuha aw tufridi walow khala اlaslu khilaafa axmadi shiikha aad ka soo qoraysa hadduu xitaa gaabiyo oo sala اllahu isagoo degdegsan saad u soo gaabiyo adigu dhammaystir bay iska ilaali inaad soo gaabiso salliga dhammaystir bay yidhahdeen qoraalka marka laga hadlay aadaab bay u sheegeen wa dikran markay soo hadal qaadaanna inay nebiga ku salliyaan calayhi salaau wasalaam taana dee waxaa keenaysa xadiidka nebiga in lagu mashquulsan yahi can nabiyi sal allahu alayh wasalam baa lagu celcelinaya laakiin markaad shaaficiga dhiganaysa dee salligu aad buu yaraanaya naxwo haddaad dhiganaysa hadalkiisa daa mar masale naxwaa loo daliishanay ya salligu waa sii yaraanay laakiin markaad xadiiska ku jirto salligu waa badany xadiikuna wuxuu tilmaamayaa maalinta qiyaame dadka nebiga ugu dhow ee mudnaanta xaggiisa kale waa kuwa ugu salliga badan salliga fadligiisana dee waa garanaysaan waxa ku timi waxa weeye axaadiid badan oo waxa weeye ibnu اlqayim raximah اllahu tacaala alwaabil الsayib wuxuu u sheegayaa boqol faa'iida wax ku dhow dhow sagaal iyo sagaashan faa'iido oo uu kaga hadlayo salliga nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam iyo fadligiisa bishaaraة الnabiyi salى اllahu alayh wasalam yaquulu sufyaan اthawri waxa ui low lam yakun odan mishaadku haddaanay mikrofoonka iska hagaaji waa ka guurayna ya ila waan u camiray masaajidkii waa ina iska hagaajiya waay low lam yakun haddaanu ahayn lisaaxibi اlxadiidi ninka xadiidka u saaxiibkaa faa'idatun faa'ida haddaanay u ahayn ila الsalaaةu calى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam nebiga inuu ku saliyo mooyaane wax kale haddaanu faa'iideyn dee taasaa ku filan lakafaa biha faa'ida fainahu yusalli calayhi waa ku sallinaya maadaama fi lkitaab intuu kitaabka ku qoranya bal waxa weeye saxaabada qaar waxaa laga sheegay markaad meel wax ku qorto kitaab can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam kitaabkaasi intuu jiro ilaa qiyaami الsaaca qof kastoo akhriya ajarka inaad la leedahay ila adaa qoray soo maa culimmadan hadda kutubta inoo qorteele sala allahu alayh wasalam dee iyagaa qoray inaguna waynu ku dhawaaqaynaa sooma dee ajarkii bayna la leeyihi bishaaratu nabiyi sal اllahu alayh wasalam asxaaba bikowni alabati اlxadiii bacda bishaaradii nebiga asxaabtiisa ugu bushaareeyey ahaanshaha ardaydu xadiidku ay noqonayaan isaga dabadi yani bikown ay biwujuud kaanadu waa taama wey bikowni alabati اlxadiii bacdahu yani in la helayo ay biwujuudi alabati alxadiii bacdahu isaga dabadii in la helay iyo witisaali اlisnaadi baynahum wa baynah iyo sanadku inuu xidhiidhay can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam tasmacuuna waad maqlaysaan saxaabaduu la hadlay anaadiga maqlaysa wa yusmacu minkum idinkana waa laydinka maqlayaa oo taabiciin baa idinka maqlaya wa yusmacu waa laga maqlayaa miman yusmacu minkum kuwa idinka sii maqlay ilaa xilligeenna la soo gaadhayo waa ilaa qiyaami saaca xadiidkan wuxuu tilmaamayaa sida imaamu abu daawuud uu u baabaysanaya sunankiisa fadlu baabu fadli nashri اlcilmi wuxuu baab u yahay cilmiga in la faafiyo fadligiisa fadligaa waxaa ka mida haddaad xambaarta cilmigan iyo cilmiyada la midka ah waxaad ka mid noqonaysaa silsiladda istaba taalla ee cilmiga kala dhexlaysa oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waxy baa ku soo degayey ilaahay baa ku soo dejinayay wax isaguna wuxuu u gudbiyey saxaabadii saxaabaduna taabiciin taabicintuna taabici taabiciin taabicu taabiciintuna tabacul atbaac kuwaasina waxay u sii gudbiyeen shuyuukhdii bukhaari iyaguna bukhaari bay u gudbiyeen sidaasay u socoti ilaa laga soo gaadho xilligeenna jiilan bacda jiil wa abaqatan bacda abaqa marka ninka cilmiga xambaara isaguna culimana arday buu u noqonayaa ardayna muxuu u noqonaya shiikh buu u noqonaya silsiladu saasay u soconayso cid loo waxyoonayaana ma jirto cilmigu qofka hadda wuxuu ka qaadanayaa cid buu ka qaadanaya laakiin qof layskaga shubayaa ma jiro ama lagu ilhaaminayo intuu seexda la soo toosaya masaa'il diina wayunbadu lilhaamu bilcaraa'i acni bihi ilhaama alwliyaa'i waqad ra'aahu bacdu man tasawafa wa cismat nabiyi iqtifa wax ilhaam layahaa ma jiro markaa cilmi iyo baxi iyo alab buu u can shufay alabaxi qaala wuxuu hi tuftax waa la furaya waxaa laysku haya ma saxaabiba mise ma ah oo culimmada qaar macrifat asaxaaba kutubta saxaabaday ku sheegeen shufay ibni maatic alasbaxi qaala wuxuu hi tuftaxu waa lagu furaya calaa hadihi lummati ummaddan khazaa'inu kulli shay shay walba khasnadihiis ayaa loo furaya yacni ooddaa laga soo qaaday xataa tuftaxa calayhim ilaa loo furo khazaa'inu alxadiid khasnadaha xadiiska ilaa loo furo oo xadiidku uu faafo dikru bayaani fadl isnaadi waanahu mima khasa allahu bihi hadihi lumma can maar waa maar alwaraaq baa la yidhaahda wuxuu ahaa nin caabida laakiin xadiiskiisu waa daciif fii qowlihi tacaala markii laga hadlay nin caalima buu ahoo caamila oo zaahida sida dahabi uu ku tilmaamay laakiin markay xadiid noqoto waa daciif xifdigiisa liita markuu macnaynayay aw ahaaratin min cilmin wuxuu ihi waxaa looga jeedaa isnaad lxadiii baa looga jeeda mufasiriinta badankooduna waxay ku macneeyeen baqiyat min cilmin wa qaala abu bakrin waxaa uu muxamed bnu axmed balaqanii waxay soo gaadhay ana allaha alla khasa hadihi lumma ummadan inuu ku gaar yeelay bialaaati ashyaa saddex shay oo aanay cidi la wadaagin lam yucihaa alla ma siin man qablahaa ciddii ka horaysay ee ummadaha ah lama siin alsnaad walansaab wاlcraab sanad in la sheego iyo nasab in la taxo in nasab la sheego la abtirsado iyo alicraab in wax la icraabo waxa weeye saddexdani ummadday gaar ku tahay wa qaala muxamed bnu xaatim bn mudafar in allaha alla akrama hadihi lumma ummadan waa karaamay washarafaha waa sharfay wafadalaha waa fadilay bilisnaadi isnaad walaysa liaxadin min alumam kullihaa dhammaanteed uma sugnaanin qadiimihim wa xadiiihim kii horaya kii dambaba isnaadun isnaad ma leh wainamaa hiya in kala maahe suxufun waa awraaq oo fii aydiihim qacmahooda ku sugan waqad khaladuu way ku dhex dareen bikutubihim kutubtaas ahbaarahum hadalladoodii bay dhexgeliyeen walaysa cindahum agtooda ma ahanin tamyiizun kala soocid bayna maa nasla min altawraati walinjiil oo mima jaaahum bihi ambiyaauhum oo ambiyadu ay ula yimaadeen iyo wa tamyiizun iyo kala soocid bayna maa alxaquuhu bikutubihim min alaxbaar wixii ay haleeshiiyeen kutubta waa talamuudka waxa la yidhahdo waxay kutubtaa haleeshiiyeen oo min alahbaari war ah allatii taasoo akhaduuha ay ka qaateen can hayri iqaat kuwaan lagu kalsoonay wa haadihi lummatu ummadani inamaa tanusu lxadiida xadiidka waxay u rafcinaysaa min aiqati kii lagu kalsoonaa almacruufi fii zamaani xilligiisii la yaqaanay almashhuuri ku caanbaxay bisidqi waalamaana can milihi mid lamida iyadoo laga warinayo xataa tatanaaha ilaa ay ku dhammaanayso ahbaaruhum ahbaartoodu uma yabxauuna waa baadhaya ashad albaxdi baxdiga ugu daran xataa yacrifuu ilaa ay gartaan alaxfada falaxfad midiba kuu ka xifdi badan yahay ka kale faladbad waa la mid walatwala mujaalasatan iyo ka ugu fadhiga badan ama ugu fadhiga dheer liman fowqahu shiikhiisa oo miman kaana aqala mujaalasatan kii ahaaday mujaalasadiisu miday yar tahay yani waxyaabaha ardayda lagu kala xoojiye waxaa ka mida waxaa lo odhanayaa raawigani shiikhan soddon sanuu la fadhiyey labaatan sano ayuu ag joogay midina xajkay isugu yimaadeen marka keebaa awood badan dee kaa labaatanka sana ag joogay hadday iskhilaafaan kaasaa la qaadanaya kuwaasay xitaa kala sooceen ninkani sanad buu la joogay ninkani xajkuu ugu yimi ninkani mar buu soo booqday ninkan jidka isku dhaafay iyagoo maka iyo madiina dhex socda ninkanina waa laazimay bay odhanaya laazamahu wa uma intaa ka bacdi yaktubuuna alxadiia halka xadii waxay ka qorayaan min cishriina wajhan wa akar labaatan sanad iyo ka badan ayuu sheegaya xataa yuhadibuuhu ilaa ay ka safeeyaan min alhalai wazalad qaladka ku dhacay iyo simbixarashada ku dhacday siibashada ku dhacday ilaa ay kala soocaan wayadbid wa ay sugaan xuruufahu xuruuftiisa wayacadduuhu caddan midhmidhna ay u tiriyaan fahada kaasi min acdami nicam illaahi calaa hadihi اlumma nastawsicu allaha ilaahay waxaanu weydiisanaynaa shukra haadihi اnicma nicmadan inaanu uga mahad celino wanasalu waxaanu weydiisanaynaa atatbiita sugnaansho iyo wtawfiiqa tawfiiq lima yuqaribu minhu wixii noo dhowaynay wayuslifu laday agtiisana noo dhowaynay alqurba wاzulfa waa isku macne wayumasikuna biaacati iyo aacadiisa kuwii qabsanaya inuu naga dhigo inahu waliyun xamiid wuxuu hi falaysa axadu mid ma aha nin oo min ahli اxadiii ka mida yuxaabi mid jeclaysanaya fi xadii marka xadii laga hadlay abaahu aabbihi walaa akhaahu walaalkii walaa waladahu wiilkiisa wa hada kaasi caliy bnu madini caliy bnu cabdillaahi اlmadini wey sheekhu اlbukhaari wa huwa imaamu اlxadiii weeye fii casrihi xilligiis laa yurwى canhu lagama warin xarfun hal xaraf oo fii taqwiyati abiihi aabbihi uu ku xoojinayo bal yurwى canhu waxa laga wariyey didu dalika taalidkii falxamdu lilaahi calى maa wafaqana oo waxaa la weydiiyey caliy bnu lmadiniyow muslimka kaleba waad ka hadlaysaaye bal aabbaha ka waran baa le xoogaa intuu aamusayoo madaxa foorriyey buu daciif weeye aabbahay waxba yaa laga warin ibnu abi unaysa waa laba walaalay ahaayeen mid baan la weydiiyeoo la yidhi walaalkaa ka waran waa matruuk buu waxbaa ka warinin xadiiskiisu waa daciifun jidda marka aabbe iyo walaal iyo wiiltoonna umay joojinayn buu yidhi wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi